alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wa salama tasliiman kasiira waxaynu joognay aayadda afariyo soddonaad alrijaalu qawaamuuna cala annisaai bima fadala allahu bacdahum cala bacdin wa bima anfaquu min amwaalihim yacnii raggu inay maamulayaan dumarka ay maamulayaan oo qawaamada iyo mas-uuliyadda ay raggu leeyihiin laba sababood baana loo sheegay bima fadala allahu bacdahum calaa bacdin wa bima anfaquu min amwaalihim mid waxay tahay waa tafdiilka uu ilaahay fadilay yacni ragga oo min xaysu aljumla iyo yacni markaa infaaqa xoolahooda wax ka mida ay dumarkii yacni markaa siinayaan oo ku nafaqaynayaan yacni ku bixinayaan wa bima anfaquu min amwaalihinna waxaa loo jeedaa yacni waxa weeyaan waa xoolaha ragga lagu waajibiyey hadday tahay yacni markaa meherka hadday tahay mariinka iyo masruufka yacni markaa waa xoolaha ay bixinayaan marka saas aawadeed taacadii iyo amarkii iyagaa yeelanaya taacadii iyo amarkii iyagaa yeelanaya alrijaalu qawaamuuna cala annisaa'i marka qofkii dumar ahayd waxay noqonaysaa waa raciyaddii ninka ayay ka mid tahay ee taacaanu ninku ku leeyahay inay ateecdo ayaa markaa saaran laba sababood baan loo sheego mid waxa weeye waa deeq ilaahay bima fadala allahu bacdahum calaa bacdin waa wahbiya midna waa kasbiya oo waxa weye bima anfaquu min amwaalihim labadaas sababood ayaa markaysaga loo sheegay labadaas sababood ayaa loo sheegay yacni waxyaalo badan oo ragga lagu fadilay waa jiraan tafdiilka waa la ijmaaliyey tafdiilka markaysaga lagu fadilaayo yacni ama xagga caqliga ha noqoto ama xagga garashada ha noqoto xagga xoogga ha noqoto xagga kartida ha noqoto yacni axkaamaha qaarkooda lagu gaar yeelay ha noqoto yacni marka imaamada iyo madaxnimada iyo qadaaga iyo jihaadka iyo jumcada inay ku waajibayso iyo jamaacadu inay ku waajibayso yacni calaa qowlin yani haddii la yahay jamaacadu waa waajibo yacni imaamada inay marka imaam asuqra iyo imaam alkubra mid walba yani raggu inay la gaar yihiin oo yani marka raggii dumarka tujin karaan laakiin dumarku ayna ragga tujin karin yani umu lqowma aqra'uhum likitaab illaah lan yuflixa qowman wallow amrahum imra'a yani duullibaani maayaan mas-uul uga dhigay arrinkooda qof dumara marka uga dhigay yacni axkaamo badan baa lagu gaar yeelay raggii lagu gaar yeelay yacni xaggii shahaadaadka waa lagu kala fadilay oo dee waxyaalaha qaarkood baan dumarku ka markhaati gelin oo xuduuddii iyo qisaastii iyo ashyaada noocaas oo kale a dumarku kama markhaati galaan ashyaada marka dumarku ay ka markhaati gelayaan iyo ragguba amwaashoo kale waxaa laga dhigay shahaadada ninku shahaado laba dumara inuu u dhiganto fain lam yakunaa rajulayni farajulun wamraataani miman tardawna min ashuhadaa'i an tadilla ixdaahuma fatudakira ixdaahuma alukhra yacni ayaa laynoo sheegay yacni waxyaalo badan baa sidaas loogu gaar yeelay waxaa loo banneeyey markaa raggii yacni markaa dumar mutacadida inuu guursan karo yacni markaa halka qofkii dumar ahayd nin keligii inuu qabi karo oo laba nin ayna ka dhaxayn karin ah, waxay soo gelayaan bima fadala allahu bacdahum calaa bacdin eh, faalixaatu qaanitaatun xaafidaatu lilghaybi bima xafida allah yacni dumarka wanwanaagsani waa qaar marka allah iyo raggoodaba ateecaya waa qaar marka waxaweeye ghaybka wakhtiga ay raggoodu ka maqan yihiin ilaalinaya ilaalinta allah ilaaliyey sababteeda ayay iyaguna ku ilaalinayaan nafahooda iyo maalkiisaba u ilaalinayaan marka waa arrin waajibku aynay ah ilaaliyaan aynay wax tacaddi a ah aynay la iman yacni si gaara marka arrinkaana loo sheego dumarka saalixaadkaana yacni waxaa lagu ammaanay qaanitaatun xaafidaatun lilghaybi waxaa laynoo sheegay haddaba dumarkii yacni daacada ninka diiday oo ka santaagay maxaa see loola macaamilayaa wallaatii takhaafuuna nushuusahunna faciduuhunna wahjuruuhunna fi lmadaajici wadribuuhun dumarkii waxa weeye yacni aa ka baqateen bimacnaa aa malayseen inay nushuus la yimaadeen inay markaa santaag la imanayaan amaaraadka ka muuqdeen yacni waaniya haddii markaa nushuuska lagu xaqiiqsado inay ku sugan yihiin waxaa loo gudbayaa wacdigina anfici waayo yacni waxaa loo gudbayaa labada martabee dambe wahjuruuhunna fi lmadaajici wadribuuhun yacnii gogosha inay kaga haajiraan oo kaga dheeraadaan iyo inay garaacaan waxaa la ysugu cadfay saddexda xukum faciduuhunna wahjuruuhunna fi lmadaajici wadribuuhun waaw baa la ysugu cadfay waawguna wuxuu faa'iideeyaa mutlaqu ljamci tartiib ma faa'iideeyo asaalatan sida jamaahiiru ahlilcilmi ku tageen bal bacdi ay sheegeen ijmaac ijmaaca nadar baa ku sugan waayo bacdi markaa nuxaadda ka mida maray inuu tartiib faa'iideynaayo laakiin culammadu waxay isla ogol yihiin saddexdan arrin in sidaa loo kala hor sheegay loo kala hor marinaayo oo darbiga lagu bilaabi karin ya ama hajriga lagu bilaabi karin hijraanka ee siday u kala horreeyaan in loo kala hor marinaayo saasay markaa ahlucilmigu ay marka isla ogol yihiin oo xaalka noocana culamada qaar waxay yidhahdeen tartiibta waxaa laga qaatay sunnada ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen tartiibta waxaa laga faa'iidaysanayaa maadaama umuurahan saddexdii ay yihiin umuuro loo keenay lidafci darar dhib in la daafacayo daraaddeed waxay noqonaysaa murataba yacni waxa weeye waa lidafci dararoo dhib baa la daafacaya dhibtaasina waa maxay waa nushuuska qofka dumare ay la timi oo taacadii ninka ay diidday oo cisyaan la timi oo ninkay caasido amarkiisii qaadan weydey oo ka santaagtay maadaama caynkaas ay u timi oo umuurahan saddexdaa loo sharciyeeyey lidafci darar ka dafci saa'ili bay la mid tahay horarkii la daafacayeyba maxaa la samaynaayey yudfacu bilakhafi falahaf yaa shayba shaygu ka fudud yahaa la hormarinayn oo inta shayga fududi suuragel yahay shay ka weynoo ka adag lama isticmaalayn waxaa la samaynaayey yacni waxba wuxuu ka sahlan yahaa lagu bilaabay saas aawoodee waxaa ugu sahlan wacdiga waxaa yacnii sahlanaanshaha ku xiga hijraanka laga haajirayo laga dheeraanayo waxaa ugu dambeeya darbiga garaaca marka tartiibtaasaa loo raacay ashyaada qaarkooda waaw la ysugu cadfay oo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam sida loo kala hor sheegay in loo raacayaana waa jiraan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi nabda'u bima bada'a allaahu bihi ilaahay markuu yidhi ina asafaa waalmarwata min shacaa'ir illaah safa iyo marwa sacyiga la samaynaayo ee toddobada goor ah keebaa laga bilaabayaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam nabda'u bima bada'a allaahu bihi waxaan ku bilaabaynaa ku ilaahay ku bilaabay riwaayana waa la soo wariyey odhanaysa ibda'uu bima bada'a allaahu bihi ya nasaa inuu soo wariyaan filaya inkastoo sheekh albaani riwaayada amarkaa odhan jiray shaadda weeye usaa odhan jiray ee riwaayada ficilka ah ayaa haabita ah muslim baaba soo wariyey abda'u mise nabda'u bima bada'a allaahu bihi saddexa lafdi waa jiraane labada lafdi ee markaysaa ficilka sheegaaya ama labadaba ama mid ahaan muslim baa saxiixa ku soo weriyey nabda'u bima bada'a allaahu bihi ama abda'u bima bada'a allaahu bihi ama ibda'uu bima bada'a allaahu bihi waxa weeye nasaa'i baan filayaan u wariyey marka shaaddu iyada ku sheegi jiray almuhim yacni safa iyo marwa waaw baa laysugu cadfay ina asafa waalmarwata min shacaa'ir illaah nebiguna muxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaan ku bilaabaynaa ku ilaahay ku bilaabay marka ku ilaahay ku bilaabay ictibaar khaasa inuu leeyahay baa laga fahmaya soma idan waxaa laga qaadanayaa yani ilaahay muxuu ku bilaabay faciduuhunna maxaa lagu xijiyey wahjuruuhunna fi lmadaajici wadribuuhunna aayatulwuduu iyadoo waaw la ysugu cadfay afarta xubnood ee aayadda lagu sheegay ayaa haddana markaa jamaahiiru ahlicilmi salafan wa khalafan waxay ku tageen tartiibta in loo raacayo khilaafan lilxanafiyati xanafiyadu waxay yidhaahdeen tartiibtu waxba waajib maaha addimadaa laga soo bilaabi karaa daedna san loo soo raaci karaa weysaduna saa ku asixi kartaa ee sida kale sunnay noqonaysaa bay yidhahdeen ma dhicin nebigu calayhi salaatu wasalaam marnaba si cagsiya inuu weysaystay mar walba nebigu calayhi salaatu wasalaam cala tartiib tartiibta afarta xubnood ee aayadda lagu sheegay siay tartiibtaa tahay yaa wejiga maydhistiisa ugu horreeyo oo gacmaha maydhitaankiisu ku xigaan oo madaxa masaxitaankiisu ku xigo oo addimada maydhitaankiisu ku xigo ayaa markaysa markaa mar walba nebigu samayn jiray ya laakiin tartiibtay yidhahdeen culammadu waa sunne waxay ku saabsan tahay midigtiyo bidixda yacni kala hormarinteeda ama afarta xubnood in sidaa tartiibta aayadda loogu sheegay loo raacaa iyadu waxay tahay miday marka waxawe jamaahiiru ahlicilmi ay sidaa ku kulansan yihiin inay muratabo tahayna waxa kaloo laga fahmayaa baa la yidhi ya saddexdii la maydhaayey mid la masaxayaa la dhex geliyey haddaan tartiibtu maqsuud ahayn inta la maydhayaa la israacin lahaa inta la maydhaayo baa la israacin lahaa waa yahay calaa kulli xaal wacdigaa lagu hormarinayaa wacdigaasi hadduu anfici waayo waxaa loo gudbayaa hijraanka laga haajirayo hijraankana guriga looga tegi maayo laakiin waxay noqonaysaa yacni wejidadab in markaa laga sameeyo oo loo wejidadbo oo furfuraantii aan lagu samayn yacni gogashana laga haajiro yacni aan loo tegin nooc wejidadabana markaa la tuso in laga wejidadbaayo taasaa laga tilmaamaya taasina markay anfici weydo xalkaasina dawada saddexaad waa garaaca garaacuna iskama sii daysne waa garaac aan markaa wax bararinayn laf aan jabinayn yacnii jirka aan jeexayn oo dilaacinayn barar aan keenayn waxaa looga jeedaa in xoogaa barak jabin baa looga jeedaa mid waxa weeye dee yacni markaa la burburinaya maaha yaa rifqan bilqawaariir mid la burburinayo yacni ma ah in la yidhaahdo waxa weeye yani wax lafaha gura ma ah meelahan maku garanaysaan yani saa la yidhaahdaa waa arrin aanu shareecada maxal ku lahayn waa arrin aan shareecada yani maxal ku lahayn allah waxau yidhi alrijaalu qawaamuuna cala annisaa'i bimaa fadala allahu bacdahum cala bacd alrijaalu raggu qawaamuuna waa qaar maamulaya musallatuuna waa qaar sulto iyo awood loo siiyey cala annisaa'i dumarka yu'addibuunahunna wa edbinayaan wa ya'khuduuna calaa aydiihinna gacmahooday qabanayaanoo xumaanta ka celinayaan wixii xumaana ayay markaa ka celinayaan oo ka dabbaalayaan oo xumaantii inay ku sii daayaan ma aha waata nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yadkhulu ljannata dayuus dayuusku jannada ma galo dayuusku waa maxay waa aladii yuqiru alkhubsa fi ahlih xadiiskaa fasiray waa ka xumaanta ehelkiisa ku suga oo u daaya aan xumaantii ka reebin isagoo og inay markaa xumaan samaynayso ama gogoldhaaf samaynayso ama wax la mida ayaanu dan ka gelayn isagoo og yacni xumaana inay samaynayso kale ayaanu dan ka gelayn oo iska daynayaan bimaa fadala allahu bacdahum calaa bacd wuxuu markaa Eh, ay u maamulayaan oo sultada loo siiyey bima fadala allaahu ay bitafdiili illaahi fadilaadda ilaahay fadilay bacdahum barkood fadilay calaa bacdin barka kale ka fadilay ay bitafdiilihi fadilaaddiisa ilaahay u fadilay lahum ragga u fadilay calayhinna dumarka uu ka fadilay muxuu ku fadilay bilcilmi waalcaqli waalwilaayati wagayri daalik wuxuu ku fadilay bilcilmi cilmi buu ku fadilay waalcaqli caqlina waa ku fadilay waalwilaayati yacni wilaayada iyo maamulkana waa ku fadilay iyo madaxnimada wilaayadii guud baa soo gelaysa iyo tii khaaska ahayd qofka dumari weliyadeedu isuma aha ninka ragga ayaa awliye u ah hadday xataa guur noqoto guurinaaya ya laa tusawiju almar'atu almar'ata walaa tusawiju almar'atu nafsaha wakayri dalika yaa taas waxaan ahayn oo kale ashyaa kalena waa ku fadilay saas aawoodee nebiyada waxaa laga soo saaray ragga qof dumaroo nebiyada ama rasuuladii ma jirin boqorradu waxay ka yimaadaan ragga qudaaddu waxay ka yimaadaan ragga ayay ka yimaadaan yaa yacnii imaamada iyo marka waxa weeye imaamada guud iyo imaamada gaarka ah iyo adaanka kullu daalika xagga ragga ayay markaa ka imanayaan xagga ragga raggaay ka imanayaan tafdiilka markaa ragga la fadilay min xaysu aljumla ayaa raggu fadilan yahay laakiin macnaheedu ma aha yacni nin kastaaba qof dumaroo kasta waa ka fadilan yahay ma aha marka shakhsi shakhsi loo eegaayo ee waxaa jira dumarka qaarkood oo rag badan ka fadli badan dumarka qaarkood oo rag badan ka fadli badan baa jira marka waa tafdiilu jinsin calaa jinsin ee ma aha markaysaa fardi kasta inuu fardi kasta ka fadli badan yahay oo dumarka ka mid a muraadku wa bimaa anfaquu calayhinna min amwaalihim iyo waxay ku masruufayaan iyo masruufista ay masruufayaan calayhinna dumarka korkooda ay masruufayaan raggu min amwaalihim xoolahooda wax ka mida ah ay ku masruufayaan waa meherkii iyo masruufkii iyo mariinkii mid walba raggaa laga rabaa hadday xataa marka khaniyo tahay ay xoolo badan tahay oo beledka ugu xoolo badan tahay ninka guursadaa laga rabaa markaysaa markaa yacni biilka iyo meherka iyo mariinka mid walba laga rabaa faalsaalixaatu kuwan wanaagsan minhunna oo dumarka ka mida qaanitaatun waa qaar ateecayo mutiicaatun liaswaajihinna raggooda waa qaar ateecayo waxaa hadda ku gaar yeelay qaanitaat in laga tilmaamayo ragga inay ateecayaan raggooda oo qof dumaro kastaaba oo wanaagsani ay ninkeeda ateecayso laakiin waxaa eh, in laga saa laga ballaadhiyaa fiican oo la yidhahdo mutiicaatun lilaahi waliaswaajihinna allahna waa ay ateecayaan allah iyo rasuulkiisa raggoodana waa ateecayaan ya laakiin taacada allah iyo rasuulkiisa la ateecayaa waa mutlaqa waa mid sii daysan cala litlaaq ah ama taacada raggooda ay ateecayaan waa muqayada taacada allah iyo rasuulkiisa la ateecaa waa markaysaga mutlaqa waana mustaqila mid walba madax bannaan waana mutlaqa waa sii daysan tahay wax laga reebayaa ma jiro wax kastaa lagu ateecaya allah iyo rasuulkiisa ya waayo wax kastay amreen waxa weeye waa wax wanaagsan amaa cidda allah iyo rasuulkiisa ka soo hadhay ee la yidhi ateeca haddii rag dumarka qaba yihiin hadday madax yihiin oo la yidhi markaa racyaddu waa inay ateecaan madaxdooda muslimiinta ah hadday yihiin waalide hadday yihiin hadday culamo yihiin ya waxa lagu ateecaya waxay tahay waa waxa macruufka ah shay xaaraana cidnaba in lagu ateeca ma bannaana hadday boqorro iyo madaxweyneyaal yihiin iyo hadday waalida yihiin iyo haddii rag dumarka qaban yihiin iyo hadday culamo iyo mashaayikh yihiin waxa lagu ateecaya waa macruuf waa macruufka wey inama ataacatu fi lmacruuf nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam taacadu waxay ku sugantah qura shayga san ee wanaagsan unbaa laysku aeecaa ateecaa macsiya macsiyo cidnaba laguma aeeco madaxdii markii la sheegay muxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam fain amara bimacsiyatin falaa samca walaa taaca addamarta hadduu macsi amro ninka madaxda ahi falaa samca walaa taaca maqal iyo ateecitaan ma leh looma jeedo dib loo adeeci maayo ee maxaa laga tilmaamayaa macsidaan lagu ateecayn ee wixii macsida ka soo hadhay waa lagu ateecaya laakiin khusuuska macsida cidnaba in lagu ateecaa ma banaana laa madax walaa waalido walaa aswaaj cidnaba in lagu ateecaa ma banaana cidda daacadoodu mutlaqa tahay waa allah iyo rasuulkiisoo keliya laakiin cid alla ciddii ka soo hadhay haddii la yidhahdo ha la ateeco waa muqayadatun bitaacati illahi wa taacati rasuulih waxay ku qaydanto ku dabrantoo ku xidhan tahay daacada allah iyo rasuulkiisa taasay ku dabrantay wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq ateecitaan makhluuq lagu ateecayaa ma jirto cisyaanka khaaliqa la caasiya mawduuca waxaynu kaga sii hadli doonnaa atiicu allah wa atiicu arasuul wa ulil minkum in sha allahu tacaala faalsaalixaatu kuwa wan wanaagsan minhunna xaalay dumarka ka mid yihiin qaanitaatun waa qaar ateecaya mutiicaatun liaswaajihinna raggooday ateecayaan yacnii allah iyo rasuulkiisa waa ateecayaan raggoodana waa ateecayaan laakiin raggooda waxay ku ateecayaan fii maa laysa bimacsiya waxaan macsi ahay amaa macsi walow sagiiraba ha noqoto in cid lagu ateeca ma bannaana walow sagiira ha noqotee wixii macsiya in cidnaba lagu ateeca ma bannaana xaafidaatun waa qaar ilaalinaya lilghaybi ghaybka ilaalinaaya lilghaybi waxaa loo jeedaa markay maqan yihiin raggooda ka qayb yihiin waa qaar ilaalinaya lifuruujihinna xubnahooda taranka ilaalinayaan oo gogoldhaaf ma samaynayaan wa hayrihaa ashyaa kalena waa ilaalinayaan oo gurigiisii iyo maalkiisii iyo waa u dhowrayaanoo waa u ilaalinayaan fii ghaybati aswaajihinna raggooda markay ka maqan yihiin hayba waa maqnaanshaha amaa ghiiba iyadu waa xanta mawduuca marka waxaan munaasabadu maan u sheegnay hadda markaa qiibo kuma saabsanayn fii haybati aswaajihinna maqnaanshaha raggoodu ka maqan yihiin gudaheeda wakhtiga ay ka maqan yihiin yani waa qaar ilaalinaya bima xafida lahunna allaahu maada horaynu soo marray bima fadala allahu bacdahum calaa bacdin wa bima anfaquu masdariya iyo mawsuula labadaba culammadu ay sheegeen laakiin waxaa sii fiican masderiyada waana sida sheikhu marka uu tilmaamay bitafdiilihi markuu yidhi maadii iyo ficilkii ka dambeeyu masdarkii ka dhalaaliyey hmm, bitafdiilihi lahum ta kalena waa lamid wa biinfaaqihim ayay noqonaysa calayhim bima xafida allaahu ay bima xafida lahunna allaahu wuxuu ilaahay ilaalinta uu ilaaliyey daraaddeed ayay markaa ilaalinayaan wakhtiga raggoodu maqan yahay ay ilaalinayaan oo bimacnaa u waafajiyey inay markaa ilaaliyaan xubnahooda taranka yani markaa ilaaliyaan oo tawfiiqdii la siiyey ama weji labaad bima xafida lahunna allaahu ay bixifdi illaahi e, lahunna ilaalinta allah ilaaliyey yacni u amray in la ilaaliyo dumarka aawadeed bay iyaguna ku ilaalinayaan oo raggii baa la amray dumarka inay ilaaliyaan xaysu awsaa calayhinna alaswaaj goorta markaysa markaa allah u dardaarmay oo bimacnaa amray e, calayhinna alaswaaj raggu inay dumarka ilaaliyaan uu u dardaarmay oo xuquuqdoodii dhowraan sharcigu maadaama uu sidaa amro allah sidaa amray iyaguna ilaalinta waa la imanayaan wallaatii takhaafuuna nushuusahunna wallaatii kuwii takhaafuuna aa ka baqaysaan bimacnaa aad malaynaysaan baa loo jeedaayo khawfka hadda waxaa laga tilmaamayaa danni ayaa laga tilmaamaya takhaafuuna aa ka baqaysaan bimacnaa aa malaynaysaan amaaraad baa ka muuqdaye nushuus yacni cad oo hadda markaa sariixay ma jire laakiin u nooc amaaraadaa ka muuqday yacni takhaafuuna ay tadunnuuna aa malaynaysaan nushuusahunna yacni cisyaankooda iyo ka raggooda ay ka santaagayaan oo caasiyayaan cisyaanahunna cisyaankooda lakum idinka idin caasiyayaan khawfkaasi muxuu ku dhacay bian daharat amaaraatuhu in nushuuska yacni calaamaadkiisi muuqdeen faciduuhunna waaniya waaniya fakhawifuuhunna allaaha allah ku cabsi geliyo ku waaniya wahjuruuhunna ka dheeraada filmadaajici makaanu jiifyada gudahoodana kaga dheeraada ictasiluu ilaa firaashin aakhara googol kale isla gurigii ha ka tegine gurigii googol kale markaysaga ku seexo in adharna nushuusa hadday nushuuska muujiyaan waxay yidhaahdeen taa hore culammadu nushuuskii aanu si cadba u muuqane haddii calaamaadkiisu muuqdaan wacdiga waa la samayn karaa oo wacdigu in la taxaquqo nushuuska uma sharti aha waayo wacdiga mar walba waa la iswaanin karaa nooc amaarada haddii la arko waa la waanin karaa amaa labada dambe wahjuruuhunna fi lmadaajici wadribuuhunna iyagu nushuuskii oo la taxaquqo oo la xaqiiqsaday mooye haddii kale waa nooc cuquuba ee laguma samayn karo ciqaabtaa ciqaabtaa laguma samayn karo ictaziluu ilaa firaashin aakhar in adharna hadday muujiyaan annushuuza tii hore amaaraad baa laga cabbiray tanna idhaar baa laga cabbiray santaaggii cisyaankii hadday muujiyaan amaaraad keliya maaha way muujiyeen way caddaysteen xaalka noocaasa hijraanka la kaalaya oo gogol kale uga dheeraada waayahay weliba waxaa la socotaa yacnii inuu markaa aanu u tegin nooc wejidadabana sameeyo sida cabdullahi ibnu cabaas baa laga soo wariyey alhajru anlaa laa yujaamicahaa yacni hajrigu waa inaanu markaa u galmoon wa yudaajicahaa calaa firaashiha iyo inaanu markaa kula jiirsan gogosheedii wa yuwalliihaa dahrahu waxaanu u jeedinayaa dhabarkaanu u jeedinaya yacni waa ka weji dadbayaan yacni sidii furfurnaantii baanu markaa kula dhaqmay waa dhici kartaa marka hore laba firaash in la kala yeesho xadiiskii baa laga qaadanaya muslim saxiixa kusoo wariyey xadiiskii wuxuu sheegaya muslim saxiixa kusoo wariyey nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam fa firaashun lirajuli wa firaashun lilmar'ati wa firaashun lildayfi waalraabicu lilshaytaan firaash ninkaa leh firaashna haweenaydaa leh firaashna qofka martida abaa leh ka afraad shaytaan baa leh xadiiska muslim baa saxiixa kusoo soo wariyey waaya dee xaaja keensan karto oo kollay dee haddii markaysa markaa cid yacni marka kale ay guriga joogto firaashyadeedu waa yeelanayaan wadribuhunna garaaca darban ghayra mubarrixin garaac aan waxba bararinayn xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam bay ku soo aroorto inuu nabigu yidhi wadribuuhunna darban hayra mubarixin inuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni markaa garaacaan waxba barareen garaaca in lam yarjicna hadday ka noqon waayaan bilhijraani hijraanka a ka haajirteen oo ka dheeraateen hadday ka noqon waayaan yacni garaaca garaacaan waxba barareen fa in hadday idin ateecaan oo idin maqlaan oo idin markaa yeelaan amarkiinni qaataan oo cisyaankii ka baxaan fii maa yuraadu minhunna waxa laga doonaayo ee la amraayo hadday markaa ateecaan falaa tabquu calayhinna sabiila falaa tabquu ha raadinino ha doonina ay tatlubuu calayhinna korkooda sabiilan waddaha u raadinina a ugu tacadidaan calayhinna waxa bannaan tabquu in lagu tacalluq siiyo falaa tabquu ha raadinina calayhinna iyaga korkooda ha u doonina sabiilan calayhinna xaal sabiilka soo socdaa calayhinna iyaga korkooda ku sugan yahay waa sifo laga soo hormariyey la yidhahdo sabiilan wadaha raadinna laakiin sida horaa sii fiican culamada qaarkood u fasirina waa jiraan falaa tabquu ay falaa tadlimuu ha ku xadgudbina calayhinna sabiilan ay bisabiilin waddaha uga xadgudbina laakiin eh, sida uu mufasirku maray eh, mutabaadirka ana ahi waxa weeyaan in tabquu tatlubuu lagu fasiro falaa tabquu ha raadinina ay tatlubuu calayhinna sabiilan wadda ha u raadinina ariiqan ilaa darbihinna wadda a ku garaacdaan dulman yani xaalaad dulminaysaan ama dulmi daraaddeed ina allaha allah kaana wuxuu ahaaday mar walbana yahay caliyan mid korreeyo kabiiran weyn ayuu ahaaday faxdaruuhu ka digtoonaada an yucaaqibakum inuu idinciqaabo ka digtoonaada in dalamtumuuhunna haddaad dulmidaan inuu idinciqaabo ka digtoonaada faxdaruu keliya miidin qora ka bedelo an yucaaqibakum inuu idin ciqaabo ka digtoonaada in dalamtumuuhunna haddii aad dulmidaan yacnii marka ciqaabkiisa ka boqo ka digtoonaada wain khiftum shiqaaqa baynihimaa fabcatuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha wain khiftum haddaa ogaataan shiqaaqa baynihimaa khawfka hadda waxaa looga jeedaa kinaayatan can ilcilmi khawfku waa baqashada laakiin hadda mujarad alkhawf lagama tilmaamaayo marba wuxuu noqdaa baqashadu inay ku dhisan tahay cilmi marna male ay ku dhisan tahay marka horeynu soo maray waxaa laga tilmaamayaa in male looga jeeday wallaatii takhaafuuna nushuusahun oo khawfkaasi wuxuu ahaa yacni mid looga jeedo danni ama male markanna waxaa looga jeedaa cilmi oo waa khawf markaa cilmi ku dhisan wain khiftum haddii aa ka baqdaan bimacnaa haddaa ogaataan shiqaaqa baynahimaa labadii markaa qofe isqabay ninkiiyo qofkii dumara isqabay khilaafka dhexdooda ah haddaa ogaataan bimacnaa inuu sidaa ku xallismi waayo maraatibtaa horee la soo maray oo ah markaa waaninta oo ah markaa waxa weeye hijraanka oo ah markaa garaaca fa xakaman min ahlihi xaaladdii baa adkaatay fabcasuu dira xakaman mid xaakimo dira oo min ahlihi ninka qaraabadiisa ka mida wa xakaman iyo mid xaakima dira oo min ahlihaa qofka dumaraa ehelkeeda ama qaraabadeeda ka mida in yuriidaa islaaxan yuwafiq illaahu baynahumaa in yuriidaa hadday doonayaan labada xakamaanka ahi islaaxan wa xagaajin hadday doonayaan oo niyo wanaagsan ay ku socdaan yuwafiq illaahu baynahumaa ilaahay waa iswaafajinayaa baynahumaa labada markaa sawjeenka isqaba dhexdooda ayuu iswaafajinayaa ina allaha allah kaana wuxuu ahaaday mar walba yahay caliiman mid cilmi badan oo khabiiran aqoon badan buu ahaaday tafsiirka jalaaleynka aan la wa in khiftum haddaa ka baqataan waxaa looga jeedaa calimtum haddaa ogaataan shiqaaqa baynihimaa ay khilaafa baynihimaa khilaafka dhexdooda haddaa ogaataan bayna azawjayni labada markaa zawjaynka isqaba khilaafka dhexdooda haddaa ogaataan bimacnaa inuu adkaado xalismi waaye waalidaafatu lilitisaac idaafada shiqaaq oo masdara loo idaafeeyey bayna oo markaa daraf ah loo idaafeeyey lilitisaac ballaarsi la yskaga ballaarhsanayo hadalka majaasnimo loo isticmaalayo ayay markaa ahaatay asal ahaan waxaa la yaqaanaa yacni idaafadu yacni markaa waxa badan in ama faacilka ama mafcuulka loo idaafeeyo laakiin darafka in loo idaafeeyo yacni sida kalea markaa ka badan marka darafka in loo idaafeeyana waa dhacdaa bal makru layli waannahaari waxaa loo jeedaa dhagartii baa loo tiirinaya habeenkii kaannahu dhagartu habeenka leedahay yacni marka habeenku wax dhagraayo loomana jeedo habeenkaa wax dhagraye bal makru leyli wاnnahaari waxaa laga tilmaamaya makrukum binaa alwaaqicu fi lleyli wاnnahaar dhagartaana dhagrayseen ee dhacaysay ee xasilaysay habeenka iyo maalinta gudaheeda kaannahu dhagartu ay markaa habeenka ka xasilayso halkana kaannahu khilaafku yacni markaa darafka loo tiirinaayo waxaana loo jeedaa yacni iyaga markaa in loo tiirinaayo oo markaa dhexdooda ayuu khilaaf ku xasilayaa walidaafatu idaafada markaa shiqaaq loo idaafeeyey beyni loo idaafeeyo darafkii ah lilitisaaci ballaarsi la yskaga ballaarsanayo hadalka lagu ballaarsanayay ahaatay oo bimacnaa sidii asalka ahayd ma aha ee majaaznimoah saasoo kale loo isticmaalay ay shiqaaqan baynahumaa khilaaf dhexdooda yacni ahaaday haddaad markaa ogaataan fabacasuu dira ilayhimaa labadaa qofe isqaba ninkiiyo qofkaa dumara isqaba yacni iyaga u dira intii ka ahaatay u dira biridaahumaa raallihaanshahoodana ku dira xakaman nin xaakim ah rajulan cadlan nin markaa waxa weeye yacni cadaalad u saaxiiba oo min ahlihi ay aqaaribihi qaraabadiisa ka mida wa xakaman iyo mid xaakim ah oo min ahlihaa qofka dumara ehelkeeda ama qaraabadeeda ka mida wayuwakilu azawju xakamahu fii talaaqihi wa qabuuli ciwadin calayhi wayuwakilu waana wakiilanayaa azawju ninku xakamahu xakamkiisa ayuu wakiilanayaa fii talaaqihi furitaanka uu oorida ka furaayo haddii maslaxadu sidaa keensato iyo wa qabuuli ciwadin calayhi iyo inuu xoolo u soo qaado ciwad markaa dalqadda ka bedel ah ama fasakha ka bedelka ah yacni inuu usoo qaado khulci yacni markaa hadduu markaa ay xaaladdu keensato ay ka fursan waayo inuu markaa xoolo u soo qaado ciwad ah oo ka beddela dalqadii ama fasakhii ka beddela inuu sidaana markaa aqbalsan yahay waa inuu wakiishaa calayhi ay calaa xakamihi wa tuwakilu waa wakiilanaysaa hiya qofka dumari xakamaha xakamkeeda ayay wakiilanaysaa fi likhtilaaci yacni khulciga yacni markaa khulci dalabka oo ah markaysaga qofkii dumara in ninka laga furo oo laga furo markaysaga ciwad ama bedel yacni dalqadda meherka loogu iibiyo fayajtahidaani waa dadaalayaan labadooduba waya'muraani waxay amrayaan adaalima labada ka baalimka ah ama ninka ha noqdo ama qofka dumara ha noqotee birujuuci shaksiga daalimka ah shaksi marka macna shaksi loo fasiro dee marka waxa weeye labadaba daalim waa la odhan karaa hmm waya'muraani waxay amrayaan addaalima ashaksa addaalima shaksiga daalimka ah bay amrayaan ninka ha noqdo ama qofka dumar ha noqdo ninkii qofka dumar mid walba shaksi waa la yidhaahdaa birujuuci noqosho uu ka noqdo dulmiga ayay amrayaan aw yufariqaani ama way kala geynayaan way kala kaxaynayaan in ra'ayaahu hadday sidaa u arkaan maslaxadu inay sidaas markaa ku jirto oo wax lagaga fursadaa aynay jirin hadday sidaa u arkaanna way kala farqinayaanoo nikaaxi intay fasakhaan ayay dabeedno markaysaa wax ciwadkii iyo beddelkii ninka usoo qaadayaan in yuriidaa hadday doonaan ayilxakamaani labada xakam alifu tasniihu kuu fasirayaa ayilxakamaani labada xakam islaaxan wax hagaajin hadday doonaan yuwafiq illaahu baynahumaa ilaahay waa iswaafajinayaa baynahumaa ay bayna azawjayni labada markaa ruuxa isqabaa ayuu ilaahay iswaafajinayaa ha isku waafajiyo yani markaa isu keen ama kala geyn ilaa marba mid baa maslaxadda ku jirtaay yuqadiruhumaa ilaahay waa qadarayaa calaa maa huwa taaca waxay taacadu tahay ayuu u qadarayaa haddii niyo wanaagsan ay leeyihiin oo wanaag ay doonayaan labada markaa xakamaanku wuxuu u qadarayaa calaa maa huwa taacatu wixii taacadu ku sugantao min islaaxin hagaajin la hagaajiye ah oo laysku daro aw firaaqin ama kala geyn la kala geeyo ah oo la kala furo ina allaha allah kaana wuxuu ahaaday mar walbana yahay caliiman mid cilmi badan bikulli shayin wax kastaba u cilmi badan khabiiran mid aqoon badan bilbawaatini waxyaalaha qarsoon u aqoon badan ka dawaahiri yacni dawaahirta xaalay la mid tahay oo waxyaalaha muuqda siduu ilaahay u og yahay ayaa waxyaalaha dadka ka qarsoon ama makhluuqaadka ka qarsoonna allah u og yahay aayadda hore aynu soo marray culammada qaarkood baa sabab nusuul sheegay alrijaalu qawaamuuna cala annisaai bima fadala allahu bacdahum calaa bacdin wa bima anfaquu min amwaalihim oo waxay yidhaahdeen nin markaa saxaabadii ka mid ah ayaa haweenaydiisii markaa dilay riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan wuu dhirbaaxay ama waxbuu gaadhsiiyey dabeedna markaasay markaa iyadiyo waalidkeedii iyadiyo aabbaheed ay u soo cawdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasaa waxa weeye markaa eh, nebigu calayhi salaatu wasalaam sida laga sheegaayo uu yidhi waa in looga qisaasaa looga gooyaa dabeedna marka iyadaa caynkii tahay oo markaysaa in looga gooyo looga qisaaso yacni markaa la doonaayo ayaa dabeedna aayaddu soo degtay markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ku yidhi bay yidhaahdeen yacni u kaadiya markaysagaa jibriil baa i yimi dabeedna aayaddu akhriyey halkii baa qisaastii baaqatay aradnaa amran wa araada allaahu hayrahu saasuu nebigu yidhi baa layidhi laakiin xadiidka noocaasee sababnasuulkay saa sheegaya ma asixin oo ma sugna darbigana waxbaa ka bannaanoo dee darbiga waa inuu noqdaa hayru mubarix laakiin wakhtiga markaa la garaacayaa waa marka xalalka ka horeeya laga quusto mar labaadkana darbigaasi wuxuu muqayad ku yahay sida axaadiista nebigu sala allahu calayh wasalam ay caddaysay wadribuuhunna darban hayra mubarixin waa garaac wax markaa saamayna keensanayn oo lafna jebinayn jidhna bararinayn jidhna jeexaynin weeyaan meelaha laga garaacayaana yacni wejiga in laga garaaca ma bannaana oo axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam qaarkood baa reebaya in wejiga qof laga garaaco marka wejiga in laga garaaca ma bannaana meelaha kale maqaatisha ah ee markaa khatarta ah ee naftu ay ka dhowdahay ama markaysa markaa dhibaatada badan ay ka imanayso haddii wax laga dhuftana iyagana markaa lagama garaacayo hadday naasaha tahay iyo hadday marka waxa weeye tahay marka beerka iyo markaysaga keliyaha iyo meelaha noocaase khatarta ana yacni marka in laga garaacaa mid markaa bannaan ma aha wakadalika dhegaha iyo markaysaga marka yani in darbi lagu sameeyo yani iyadana marka waxa ma bannaana meelaha noocaas oo kale a adraar fara badan baa ka iman karta sidaas aawadeed yacni garaaci wuxuu leeyahay dawaabid marka kalena markaa garaaca mid la isku ilaawaya maaho waa inuu markaa noqdaa darbi markaysaga aan badnayn waa inuu noqdaa mid markaa argoosi iyo yacni cilbax looga jeedo waa inaanu ahayn ee uu yahay markaa mid edbin looga jeediyo wax hagaajin laga tilmaamayo saas markaa mid looga jeedo waa inuu noqdaa darbiyada kale ama garaacyada kale ta'diibka loo isticmaalayana waxaa markaa looga qiyaastaa uun kan baa looga qiyaastaa kan ayaa looga qiyaastaa hadday tahay waalidadu ubadka inay garaacaan iyo hadday tahay macallimiintu inay ubadka garaacaan cidda ay cilmiga barayaan ama qur-aanka barayaan inay garaacaanna waxay farac ka tahay kan bay markaysa marka ka tahay oo waxay noqonaysaa in dawaabidda noocaasi ay markaa ku rumoobayso aayaddan aynu joognaa wa in khiftum shiqaaqa baynihima fabcasuu xakama min ahlihi wa xakaman min ahliha waxaa laynoo sheegayaa ninkii iyo qofkii dumar isqabay qoyskii haddii dhibaata dhex taagan tahay xaaladoodu ay adkaatay waxaa loo dirayaa xakamaan laba qof oo kala xukuma ayaa dhex gelaya labadaa markaa dhex gelaya waxaa la yidhi u dira yaa u diraya mar waxa weeye qaadigaa u soo dirayo u cayimaya hadday caynkaa noqoto qaadigu u soo diro waxay noqonaysaa inuu markaa qaadigii inay ka wakiil yihiin oo ka socdaan oo waxay noqonaysaa xukunka qaadigu ku fulinayaan hadday noqoto markaysagaa dadka kale markaysagaa inay u dirayaan oo mujtamaca laga tilmaamayo in loo diro waa in raallihaanshooda lagu diraa iyaguna ay wakiishaan laakiin hadduu qaadigu markaa soo diro oo markaa isagu u xil saaro waxa weeye waa farcun yacni marka can qadaai qadaagiisii bay farac ka tahay marka xaalka caynkaasa tawkiil waxba ugama baahna inay wakiishaan laakiin marka waxa weeye cid kale ay u dirayso oo ay noqonayso marka waxawa in eh, ay markaa eh, iyagu ay marka waa inay ku raali noqdaan oo labadan qof ee eh, la dirayana la wakiisho waana sida sheikhu hadda u dhigaayo oo uu tilmaamayo wayuwakilu zawju xakamahu fii talaaqihi wa qabuli ciwadin calayhi marka meesha ma taxkiim ba mise arin arrin qadaagii ka farca taxkiim waa jira shareecada waa ku sugan yahay taxkiimku waa maxay waa cid aan ama qaadiba ahayn ayaa cidii waxay u egmanaysaa oo u wakiilanaysaa inay kala xukumaan cid waa sida wadaadada la ysula tago oo dadka qaarkood oo ishayaa ay isula tagaan si ay u kala xukumaan waxaa la yidhahdaa taxkiim baa la yidhaahdaa waa muxakam buu noqonayaa ciddan markaa arrinka markaa loo xil saaray yaga xakam laga dhigay waa taxkiim marka taxkiimka caynkaasi adullu leeyahay xukunkiisu markaa wuxuu noqonayaa markaa mid fulaaya oo haddii shareecada aanu ka hor iman wuxuu noqonayaa mid naafida oo fulaaya ayuu noqonayaa laakiin waxa weeye raalli ahaanshahooda dee xakamkaasi ku dhisan yahay labadaa xakamaankee loo saaraya labadii daraf inay ka kala socdaan laakiin waxa weeye waa in cadaalad lagu yaqaanaa oo iyagoo labadii daraf ka wakiila ayaa haddana waxaa la rabaa inay labada qofba u kala cadaalad sameeyaan maaha laba looyaro mid waliba markaysagaa kiisa unugu doodaayo oo markaysa markaa xaq iyo xaqdarraba uu daafacayo marka sidaa inuu noqdo ma aha saas aawadee waa ka sheikhu odhanaya rajulan cadlan oo xakamkii muxuu u shardiyey waa inuu cadli yahay ka kalena waa saas si la-egoo dhiggiisa isaguna waa inuu cadli yahay marka waa laba nin oo labaduba cadli ah oo aan markaa dulmi iyo markaa wax la a aan markaa daalimiin ahayn ama aan fasaqa ahayn ee waa inay yihiin markaa qaar cuduula yihiin min ahlihi iyo min ahliha waxaa loo yidhi xagga marka haddii laga eego yacni sida wax isku soo dhoweynta laisu soo jiidaayo iyo marka waxa weeye aqbalaadda wax laga aqbalayo iyo xogogaalnimada ayaa marka cidda ehelka ahi weliba marka ay kusii fiican tahay ee culammada qaarkood waxay yidhaahdeen cid aan ehelkii ahayna way noqon karaan oo haddii ay ku raalli noqdaan dhibi kuma sugna laakiin waxaa sii awla ah in mid waliba oo marka waxa weeye ehelkii qofkaa uu yahay waxaa dhici karta in wakhtiyada qaarkood labada qof midkood aan wax eheli ama qaraabiyi meesha u joogin oo waxa weeye markaa taasi aynay jirin baa dhici karta markay caynkaa noqotona ciday igmadeen oo ay markaa ku raali noqdeen oo ay xakam ka dhigteen ayaa markaana dhex gelaysa marka markay caynkaa noqoto oo ay sidaa u wakiishaan oo iyagu markaa ay igmadaan oo ay muxakamin noqdaan laba xakama ay noqdaan mid walba marka waxaa raalli ahaanshaha iyo tawkiilka sidaa lagu siiyey way isku dari karaan waana kala yacni kaxayn karaan oo marka la ysku daraayo yacni haddii maslaxadu u muuqato way isku darayaan yacni wixii marka khalad ee meesha ku jirana in laga saaro ayay marka waxa weeyaan dee markaana ay amrayaan odhanayaan marka arrinkaas adaa ku khaldan intaa ka daa adna intaasaad ku khaldan tahay ka daa yacni guriguna sida ha ku dhisnaado haddii taasi ay suurogeli weydo xaaladdu adkaato ay noqoto markaysaga in dee ay noqoto ilaaba ilaa ilaana kala furdaamiya oo qofkii dumar ahayd ayse soo taagto tidhaahdo ninkan yacni markaa lama noolaan karo ama waxa weeye markaa naftaydu yacni markaa waxa weeye halis bay ku jirtaa yacni ninkanna ma wada noolaan karo xaqiisana ma gudan karo yacni markaa sinaba ulama joogi karo sinaba ulama joogi karo yacni hadday saas yadaa noqoto xaalka noocaasa haddii laga fursan waayo khulcigii bay markaana waxa weeye marayaan ninkiina ciwad baa loo soo qaadaya dalqadda markaysa markaa in laga iibsado yani marka lagaga bedesho meherkii lagaga bedesho yani saas yadaa masaladuna waxay noqonaysaa khulci bay noqonaysaa in yuriida islaaxan yuwafiq illaahu baynahuma halkanna waxaa laynagu tilmaamayaa xakamaanku hadday markaa yihiin qaar niyadoodu wanaagsan tahay yacni zawjaynku inay iswaafaqaan baa markaysaga ka imanayso allah baa iswaafajinaya yuwafiq illaahu baynahuma si kale waa loo fasiraa waa in la yuwafiq illaahu baynahuma ay bayna alxakamayn waayo iswaafaq iyagu iswaafaqaan waxaa ka iman kara inay markaa zawjeynkuna iswaafaqaan laakiin markaa sida mufasirku maray culamo kalena ay mareen waxay yidhahdeen baynahuma waxaa laga tilmaamay bayna azawjayn zawjeynku inay iswaafaqaan ayaa ka imanaysa taana waxaa laga qaadanaya niyada saalixaad ee wanaagsani barako inay leedahay barakadaana ay ka mid tahay ay markaa ka mid tahay taxkiimka halkan laynoogu sheegay mowdican kuma gaar ahaa mowduucyo kaleba waa soo arooray oo adilada waa ku yimi waxaa ka mida laa taqtulu sayda wa antum xurum waman qatalahu minkum mutacammidan fajazaaun milu ma qatala min annacami yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum hadyan baaliga alkacba yacnii halkaaba markaa xakamaan baa markaa laynoo sheegay labada aayadoodba waa tuu ibnu cabbaas kula xujaytamay oo u deliishaday madhabkii khawaarijta raddiga u raddinaayo nimankai khawaarijta markay baxeen ee cali bna abi taalibna ay gaalaysiiyeen xaq darro ay ku gaalaysiiyeen waxay yidhahdeen xakama arijaala fii kitaabi illaah rag ayuu xakam ka dhigay oo xaakimin ka yeelay bimacnaa waxa weeye yacni halkay ahayd kitaabku inuu wax kala xukumo yacni markaa laba nin buu yidhi markaysa markaa xakam noqda marka idan xukmi wuxuu ku dhacay shareecadii khilaafsan ayuu ku dhacay xakama arijaala fii kitaab illaah allahna wuxuu yidhi in ilxukmu ila lilaah xukunka allah oo keliya ayaa iskale cabdullaahi bnu cabbaas baa erge ugu tegey ergadii markuu ugu tegey in badani dhegahay ka furaysteenoo waa ka dareereenba waxay yidhaahdeen ha dhegaysanina qayb badan oo khawaarijtii ka mid mida ah ayaa yidhi waa dhegaysanaynaa bal waa eegaynaa wuxuu la socdo wuxuu ergey baan ahay waxaan idinka imi saxaabadii nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtii nebiga oo hal qof oo ka midii aanu dhexdiinna ku sugnayn ayaan xaggooda idinka imi waa cajiib saxaabi quri idinkuma jira buu asxaabtii nebiga sala allahu calayhi wasalam xaggoodii baan idinka imi waxaan idinka imi buu ihi nebiga in adeerkii ruma oo caliyu bna abi aalibah ergay baan ahay waxay iyagu leeyihiin inaan idiin soo tebiyo idin soo gaadhsiiyo ayaan markaa u socdaa idinkuna waxaa leedihiin aan iyaga gaadhsiiyo wuxuu sidaa u sheegayaa gaalka xarbiga ahee lala dagaalamaya hadday erga soo diraan in la laayaa ma bannaana ee ergadii waa lala kulmaa waxay la socdaanna waa la dhegaystaa wixii loogu jawaabayana waa loogu jawaabaa maxaa ku haysataan buu yidhi markaa oo ku qoonsateen nebiga calayhi salaatu wasalaam in caliy bnu abi aalib ah waxaa ku qoonsateen ee ku haysataan waa maxay waxay yidhahaan waa saddex shay haye saddexda shay waxa weeyaan bay yidhaahdeen xakama arijaala fii kitaab illah rag buu xaakimiin ka yeelay oo uu yidhi markaa idinku wax xukuma waa qodob waa midda labaadee naftiisii buu wuxuu ka masaxay amiira almu'miniin mar hadduu amiir almu'miniin naftiisa ka masaxayna amiirulkaafiriin buu dee noqonaya waa qodob labaad waa midda saddexaadee waxay yidhaahdeen qaatala walam yasbi waa dagaallamay markuu dagaallamayna yacni markuu gacan sarreeyey sabyi kama dhiginoo yacni sida gaalada markaa addoommaha looga taxaabto ee looga kaxayste gacanta loogu dhigay ee loo addoonsadee sabyi looga dhigo sidiioo kale ma samayn intuu dagaalamuu sii daayey ciddii markaa ka gacan sarreeyey yacni markaa qaatala walam yasbi wax kale miyaa ku haysataan buuli waxay yidhaha intaasaa nagu filan wuxuu yidhi arinka ku saabsan markaa yacni laba xakam buu ogolaaday allah wuxuu yidhi fabcasuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha in yuriida islaaxan yuwafiq illaahu baynahumaa arrinkii qoyska ku saabsanaa ayaa ilaahay yidhi laba xakam u saara ummatu muxamed arrinka ku saabsan laba xakam in loo saaro maxaa ku jaban ya haddii arrinkii qoyskaba ilaahay uu yidhi fabcasuu xakama min ahlihi wa xakama min ahliha ya in waxa weeye arrinka ummadda hadday iskhilaafku ka dhaco khilaafku uu yahay khilaaf dee ummadeed ama khilaaf qaran in laba xakam loo saaro lagu raali noqday maxaa diidaya waa midda labaadee wuxuu yidhi ilaahay waxau yidhi fajazaa'un milu maa qatala min annacami yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum neefkii ugaadha ahaa ee ama xaramka lagu dilay ama muxrimku dilay waxaa la yidhi yacnii hadyi lagu qalaayo xaramka ka u dhigmaye nicmoolayda ka mida ka la dilay ugaadha ah ay xukumayaan laba cadaalad u saaxiibi baa ilaahay qur-aanka ku sheegay yacni markaa sakaarada iyo markaa ugaadha kale ama ka waaweyn ama ka yaryar ya bakaylaha iyo sakaarada iyo waxa la midka ah cawsha iyo garanuugta mid walba markaysaga le laba xakam u saara wuxuu nicmoolayda uga dhigmaan si ay u qiimeeyaan oo u qadaraan ya yacni ma arrinkaa ku saabsan bakaylaha iyo sakaarada in loo saaro laba xakam baa awlaysan mise waxaa awlaysan markaa khilaafka ummadda dhexdooda in loo saaro laba xakam war taasi ma idinka baxday shamac badan oo ka mid oo lagu sheego laba kun inay gaadhayaan ayaa waxay waa naga baxday ila shubhadu waxay u baahan tahay shubha bixin ya qofka haddii shubha gasho wuxuu u baahan yahay in waxa weeye shubhadii yacni markaa loo caddeeyo butlaankeeda wuxuu yidhi ta ku saabsan naftiisu amiirulmu'miniin ka masaxay waxay u jeedaan markii labada xakam la saarayey ayaa labada daraf dee waxa weeye waxaa la yidhi markaa innaga oo dee siman baa layna kala xukumayaa marka amiirulmuminiin ha qorane waxaad qorataa caliy bnu abi aalib ya waa inaad sidaas keliya qortaa amiirulmuminiin ha la masaxo hadda ma ihib maaha laakiin qoraalka yaan lagu qorin bay yidhahdeen marka maxaa nafsahu min amiiri lmuminiin mar hadduu amiirulmuminiin inuu yahay naftiisii ka masaxay amiirulkaafiriin buu noqonayaa bay yidhahdeen wuxuu yidhi cabdullahi bnu cabbaas nebigu calayhi salaatu wasalaam maalintii sulxu lxudaybiya heshiiskii gaalada markuu la qoranaayey waxaa la qoray bismi illaahi araxmaani araxiim hada maa saalaxa calayhi wa fii lafdin maa qaadaa calayhi rasuulu llahi muxammadun rasuulu llah wa suhayl bnu camrin sidani waa siday ku heshiiyeen muxamed oo rasuulka ilaahay ah iyo suhayl oo ina camri ah suhayl wuxuu ka wakiilahaa gaalada maa ninkay soo dirteen ee darafka gaalada u matanaayay heshiiska sahayl wuxu uhi joojiya annagu raxmaan iyo raxiim garan mayna buuri allah waa garanayna laakiin alraxmaan iyo alraxiim ma garanayno bismika allaahumma qor alraxmaan iyo araxiim ma sax maslaxada heshiiska daraaddeed nebigu wuxuu yidhi masax cali baa qorayey waa masaxa wuxuu yidhi rasuulullaahina masax buu yidhi ninkii gaalada matelayey oo suhayl ibnu camri ah waagii dambe waa islaamay oo saxaabi buu noqdaye ya ayaa markaysagaa yidhi marka waxa rasuulullaahina masax haddaanu ognahay inaad rasuulkii ilaahay tahay kulamaanu dagaalaneen kaamaanu hor nimaadnayn beedka ilaahay iyo xaramkana kumaanu diidnayn laakiin kuma aqoonsanin rasuul ilahay inaad tahay marka masax rasuulullaahi oo waxaad qortaa waa siday ku heshiiyeene kala qorteen muxamedow ina cabdilaahiya iyo suhaylow ina camri ah nebigu wuxuu ihi masax buu ku yidhi cali wuxuu ihi masixi maayo nebigu wuxuu ihi tusi halku ku yaallo waa tusiyey isagaa masixo gacantiisa ku masaxay cabdullaahi bnu cabbaas wuxuu yidhi axaadiista sidaa ku saarutay saxiixaynkay ku timiyeen cabdullaahi bnu cabbaas wuxuu yidhi rasuulullaahi in la masaxo iyo amiirulmu'miniina in la masaxo keeba labada daran de rasuululahi in la maslaxaa daran ya dee haddiiba maslaxada daraaddeed rasuulullaahi qoraalkeedii la masaxay lilmaslaxa maxaa diidaya in amiirulmuminiin lilmaslaxa loo masaxo war ma idinka baxday taasina haa waa naga baxday yidhahdeen ta saddexaadna waa ka jawaabo wuxuu yidhi qaatala walam yasbi baad tidhaahdeene cidda markaa darafka kale ku jirtay waxaa ka mid ahaa caaisha binti abi bakrin ummi lmu'miniin markii horena lagu soo kaceeyey yacni markaa waxaa laga yaabaa sababtaada maslaxa inay ku dhacdo dagaal umay socon laakiin darafkan baa watay oo soo kaxeeyey oo yidhi markaa goobta lagu keeno maadaama ummulmu'miniin aad tahay sababtaada in sulxigu ku dhacaa laga yaabaaye kaalay heshiiskaa markaa laga yaaba sababtaada inuu ku dhaceen saasaa lagu soo kaxeeyey si aynay filayn baa umuruhu u dhaceen markii dambe markaa darafkii ay markaa e, watay laga gacan sarreeyeyna yacnii cali waa qabtay markiisa awrkay saaray dabeedna waa kaxeeyey dee gurigeedii baa lagu soo celiyey iyadoo oo markaysaa mukaramo ah oo la sharfaayo oo qadarkeeda la ilaalinaayo marka arrinka ku saabsan qaatala walam yasbi caaishaa darafkaa ku soo jirtay gacantana lagu dhigay ma caaishaa sabyi noqonaysaa oo waxa sabciga laga banaysto laga banaysanayaa oo milkulyamiin loogu tegi karaa soo hooyadii mu'miniinta ma aha haddaad tidhahdaan hooyadii mu'miniinta ma aha waa gaaloobaysaan haddaad tidhaahdaan markaysa markaa sabci baa laga dhiganayaayo waxa markaa sabciga laga banaystaa laga banaysanayaana yaduna waa saasi leeg war taasina ma idinka baxday haa bay yidhaahdeen ilaa laba kun baa ka soo noqday calaa kulli xaal masalada taxkiimku adilay leedahay labada aayadood aayaddan iyo aayadda kale aynu sheegnayba waa ka mid axaadiista nebigana sala allahu aleyh wasalam waxaa ku soo arooray yacni marka axaadiis yacni tilmaamaysa taxkiimka tilmaamaysa marka taxkiimku adilu leeyahay laakiin waa maxduud oo wax walba ma xukumi karo ya marka leeyahay kal xaakimi waa masaa-isha qaarkood weeye ee abwaabtoo dhan ma aha oo yacni markaa xaakimiinta wax walba kalama mid ah wax walba yacni kalama mid ah allah waxa uu yidhi wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay'a wacbudu allaha allaha caabuda walaa tushrikuu bihi ha la wadaajinina allah shay-an waxba ha la wadaajinina shay ashyaada ka mida ha la wadaajinina wuxuu la gaarka yahay wa bilwaalidayni wa bilwaalidayni ay wa axsinuu bilwaalidayni labada waalid u samafala ixsaanan samafal u samafala wa bidilqurba kuwa qaraabada u saaxiibka ah ee xigtada ana u samafala walyataamaa agoonta u samafala waalmasaakiini masaakiintana u samafala waljaari dilqurba deriska dhowaanshaha u saaxiibka ah u samafala waljaari ljunubi deriska fogna u samafala oo ama diin ahaan ama qaraabo ahaan fog wasaaxibi biljanbi wasaaxibi saaxiibkana u samafala biljambi xaaluu saaxiibku ku sugan yahay yacni dhinaca ku sugan yahay yacni dhinacaaga ku sugan yahay oo loo fasiro in laga tilmaamayo oorida yacni saaxiibka shaqo iyo farsamo iyo wax la mid isu kiin keeneen amaba yacni kaa socod iyo safar ku wada jirtaan ee rafiiqa tihiin inta mid walba lagu fasiray waynu ku arki doonnaa tafsiirka wabni sabiili ka socdaalka ee musaafirkaana u samafala ibni sabiil maxaa loo yidhi si kastuu sharaf u leeyahay oo qiimo u leeyahay oo loo qadariyo dee dadku ma garanayaan sharaftiisa iyo maqaamkiisa garan maayaan waddadaa inuu hayo bes oo jidka hayo soconayo unbay u garanayaan kaannahu inay waddadu dhashay ibni sabiil baa laga cabbiray waa ina waddo inaayo iyo cid iyo waxba u garan maaya marka waxaa loo jeedaa markaa socdaalka musaafirka ah wamaa malakat aymaanukum iyo kuway midigyaalkiinnu hanatay iyagana u samafala ina allaha allah laa yuxibu ma jecla man kaana kii ahaaday mukhtaalan mid isqaadqaado ahaaday oo kibra fakhuuran mid faam badan kii ahaaday ilaahay ma jecla allah waxau yidhi wacbudu allaha allaha caabuda waxiduuhu ilaahay keliyeeya oo cibaadada u gaar yeelo u keliyeeya waxiduuhu bilcibaada macnuhu u dhacaya walaa tushrikuu bihi shay-an ilaahay waxba ha ugu shariig yeelino ha la wadaajinina wa bilwaalidayni ixsaana wa axsinuu samafala bilwaalidayni labada waalidna u samafala ixsaanan samafalis u samafala biran waliina jaanibin biran samafal iyo waliina jaanibin dhinaca in loo debciyo loo tawaaduco oo waalidka da in layska korraysiiyo maahee waa in loo tawaaducaa laysu dhuldhigaa waana in loo debicsanaadaa ixsaanka loo samaynayana yacni odhah iyo ficil mid walba waa in loogu sameeyaa yacni qalbigana yacni markaa laga qiraa yacni fadliga yacni uu ku leeyahay wabidilqurba kuwa qaraabada u saaxiibkaana u samafala alqaraabati qurbahuu fasirayaaye wabidilqaraabati baa macnuhu u dhacaya kuwa qaraabada u saaxiibkaa u samafala alqurba iyo alqaraaba waa bimacna walyataama agoontana u samafala walmasaakiini kuwa baahan u samafala masaakiinta waxaa loo jeedaa kuwa baahan baa loo jeedaa min asukuun baa laga keeno ruuxa markaa miskiinka ahi ee aan xoole yani markaa yani saasa haysanin waa qaliilu xaraka ma dhaqdhaqaaq badna saasaa loo yidhi miskiin waa qaliilu xaraka ya sukuunka iyo xasiloonida iskaga badan laakiin qofka haddii dee maal soo galo uu markaysaga noqdo mid xoole xooluhu waa dafdaf badan yihin ya yani xooluhu yani dhaqdhaqaaq badan bay markaa leeyihin waxaa laga yaabaa inuu saa u ordayadi marka faqiirkii iyo miskiinkii labaduba ay soo gudagelayaanoo ida ijtamaca iftaraqa waida iftaraqa ijtamaca marka miskiin iyo faqiir isku meel lagu sheego way kala tagaan oo laba macnay kala noqdaan oo midna waa kaan waxbaba haysan dirc iyo diinaar toonna waa kan haysan kaa waxaa la yidhaha faqiir baa la yidhahdaa kanna miskiinkuna waa kan wax haysta laakiin wuxuu haystaa aynay ku fillayn wax kaafinayo ku filan oo quutu daruuriga ugu filan ma aha laakiin wax waa haystaa yacnii xawaa'ijtii bacdi ka mid a ayuu haystaa waayahay ishtiqaaqa marka miskiin sheegna meesha laga ishtiqaaqay faqiirna xaggee laga ishtiqaaqay faqiir waxaa laga soo qaatay fiqaaru dahri baa laga soo qaato faqiir bimacnaa mafquur baa laga tilmaamayaayo kaannahu dhabarka laga jebiyey haddii markaysaa dhabarka laga jebiyo oo fiqaaru dahri ay jaban tahay ya sobaara lismaha saasuu isaga yaallaa isagu ya waa mafquur waa ka sii daran yahay sooma marka hadda maadaama aan faqiir la raacin masaakiinta waxaa laga tilmaamaya ciddii baahnay ee dawilxaajaha ahayd oo dhan ama wax yacni ha haystaan oo waxaasi waxaan ku fillayn ha ahaadaan ama midaan waxbaba haysan ha ahaadaanbe waljaari dilqurba iyo dariska dhowaanshaha u saaxiibka ah isagana u samafala alqariibi minka kuu dhow filjiwaari xagga derisnimada kuugu dhow aw innasabi ama xagga nasabka kuugu dhow oo deriska qaraabada u saaxiibka wuxuu noqonayaa marna xagga markaa jiiraan ahaan buu kuu dhowaansha badan yahayoo derisyada kale kaaga dhow yahay ya marna xagga nasabka ayuu kuugu dhow yahay waljaariljunubi deriska fogna u samafala xagguu ku fog yahay waaba derise albaciidi canka waa kii kaa fog filjiwaari xagga derisnimadu kaa fog yahay ya awin nasabi ama xagga nasabka ayuu kaa fog yahay aw iddiini diini kuma darin sheekhu culammada qaar waxay yidhaahdeen albaciidi canka waa kii kaa fog filjiwaari wuxuu kaaga fog yahay xagga markaysagaa fi diini aw inasabi bay culamada qaar yidhaahdeen xagga diinta ama xagga nasabka ayuu kaa fog yahay xagga kale deris buu ku yahay ictibaarka in derisku kala dhow yahay oo qaarkood markaa sii yaro fog yihiinna culamada qaarkood waa ictibaariyaan oo bacdu ahlicilmi baa markaysagaa yidhaahda yacni waxaa la eegayaa yani dariska ilaa afartan guri gees walba la eegaya hmm. dee marka waxay u kala xaqnimo badan yihin lakiin siay u kala dhow yihiin wasaaxibi biljambi wasaaxib iyo saaxiibkana u samafala biljambi xaal saaxiibkaasi uu yahay mid dhinaca ku sugan dhinacaaga ku sugan haddaba kaa dhinacaaga ku sugane markaa saaxiibkaa maxaa looga jeedaa alrafiiqi fii safarin waa kii socdaal yacnii kula rafiiqa ah rafiiq bimacnaa muraafiq aw sinaacatin ama farsamo iyo shaqo ayuu markaa kugula rafiiq yahay oo shaqa idinka dhexaysa oo wada shaqaysaan yacnii meel baa u wada shaqaysaan ama shirkad baa u wada shaqaysaan ama camal baa wada haysaan wa qiila waxaa la yidhi azawjatu ooridana waa la yidhi oo dee haddii la eego wasaaxibi biljambi cid ninkii uga dhowi ma jirto markaysagaa yacnii haweenaydiis marka waxa weeye taasna waa lagu fasiray wasaaxibi biljambi labada noocba waa soo geli karaa kii muraafiqa ahaayee si kale kuugu dhow suxba ahaan kuugu dhow ama zawjanimo markaysaa markaa ooridiii kuugu dhowey wa sabiili iyo kii ina waddo waxaa loo jeedaa kii markaa musaafirka ahaa almunqaici fii safarihi almunqaici markaysagaa go'ay fii safarihi safarkiisa gudihiisa oo laga tilmaamayo in markaa sahaydii ka go'do aanu wax sahay iyo nafaqa ah aanu haysanin wamaa malakat aymaanukum iyo kuway midigyaalkiinnu hanatay oo min al ariqaa'i kuwa markaa addoommada ah addoommadu waa ugu muuqad badan yihiine waxay kaloo culammada qaarkood ilxaaqiyeen mowdican markaa samafalista iyo hagaajinta laga tilmaamaayo yacni markaa xoolaha marka la mulkiyee nool laftooda in iyagana markaa loo samafalo oo yacni wax la siiyo ina allaha laa yuxibu man kaana mukhtaalan fakhuura ina allaha allah laa yuxibu ma jeclo man kaana kii ahaaday mukhtaalan mid isqaadqaada ahaaday mutakabiran kibraaya ikhtiyaalku waa takaburkii isqaadqaadkii fakhuuran mid faan badan ilaahay ma jeclo cala annaasi dadka u faanaya bimaa uutiya wixii la siiyey ugu faanaya wixii la siiyey oo maal ah ama xoog ah ama qurux ah ama cilmi ah ama cibaado ah wixii la siiyey noocay doontaa noqoto noocna in lagu faanaa ma bannaana yacni faanku waa shay madmuum ah alfakru waa madmuum marka waxaa weeye fakri in la yimaado qofku faano ma aha aayaddan wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-an waxaa la yidhaahdaa aayat alxuquuqi alcashara waa aayaddii tobanka xaq sheegaysii xuquuqda tobanka ah aayadda sheegta weeye aayat alxuquuqi alcashara wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-an wa xaqu llah wa bilwaalidayni ixsaana waa xaqa labaad waa ana labada waalid xaqoodii wa bidilqurba waa xaqa saddexaad waa silatularxaamkii walyataama waa xaqa afraad waa agoonta in loo samafalo waalmasaakiini waa xaqa shanaad waa dadka baahan waljaari dilqurba waljaari liljunubi wasaaxibi biljanbi saddexdaa xaqna jiiraanka ayuu ku saabsan yahay saaxiibka waxa weeye siddeed bay noqonayaan wabni sabiili waa xaqa sagaalaad wamaa malakat aymaanukum waa xaqa tobnaad weeye acdamu alxuquuq wa xaqu llaah xaqullaah waa maxay waa in allah la caabudaan loo shariig yeelin xadiiskii mucaadba waa ka sheegaayey yaa mucaadu atadri maa xaqu llaahi cala alcibaad wamaa xaqu alcibaadi cala allah deedna nebigu waa fasiray calayhi asalaatu wasalaam mucaadow ma garanaysaa muxuu yahay xaqa ilaahay addoommadiisa ku leeyahay muxuu yahay xaqa addoommadu allah ku leeyihiin allahu wa rasuuluhu aclam buu yidhi nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xaqullaahi waxa weeye an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-a waa inay allaha caabudaan oo allah aynay waxba la wadaajinin oo wuxuu la gaarka yahay cid kale aynan la siin ama cibaadadiisii cid kale aynay la wadaajin oo shuraa ka gelin ee u saaf yeelana u keliyeeyaan waxaqu lcibaadi an laa yucadiba man laa yushriku bihi shay-a xaqa addoommaduna waa inaanu allah cadaabin cid aan waxba uga shariig yeeline towxiid kaamila la timi waa inaanu ilaahay cadaabin towxiidka kamaalkiisuna wuxuu ku xidhan yahay in waxa weeye dunuubta xataa la yska ilaaliyo haddii lagu dhaco laga toobad keeno haddii kale towxiidkii naaqis buu noqonayaa waxaa kale jira aslu tawxiid iyo kamaalu tawxiid macaasi kasta iyo fisqi kastoo lala yimaadaa tawxiidka waa dhaawacaysaa way nuqsaaminaysaa laakiin ma burinayso laakiin gaalnimada ayaa burinaysa tawxiidka laakiin macaasida gaalnimada ka sokaysaa tawxiidkii waa dhantaalaysaa waa nuqsaaminaysaa marka tawxiidka kaamilkaa cidda la timiyo dhammayska tiran waa cid macaasidii aan ku israarin oo hadday ku dhacaanna ka toobad keenay oo wax macaasiya aan ku nagaan hadday macsi ka dhacdana degdeg uga toobad keenayo rabbi u soo noqonayo tawxiidkoodu ma dhaawacna kuwa ilaahay aslanba cadaabi maayo laakiin kuwa aslu tawxiid haysta laakiin kamaalu tawxiid ay ka maqanto tawxiidkoodu uu yahay tawxiid naaqisa waa muminu naaqis liimaan nooca la yidhaahdo muminun biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi kaasi wuxuu ka badbaadayaa waaritaanka cadaabka uu ku waaro doonista ilaahay buu hoos yaalla waa taxta almashii'a in shaaa cadabahu wain shaa cafaa canh hadduu doono ilaahay waa ku cadaabayaa dembiga weyne uu ku dhintay qofkaasi aanu ka toobadkeenin hadduu doonona ilaahay waa ka cafinaya hadduu ka cafiyana hor buu jannada ka gelaya hadduu ku cadaabo se naarta ku waari marka wacbud ullah wuxuu inoogu fasiray waxiduuhu ilaahay keliyeeyo bimacnaa cibaadada u keliyeeyo keligii caabuda calaa haada marka saa lagu socdo waxay noqonaysaa walaa tushriku bihi shay-an bay noqonaysaa waayo inaan shirki lala imanayn wacbudullah baa laga qaata waata laga sheegay cabdullaahi bnu cabbaas inuu kulli cibaadatin fi lqur'aani fahiya tawxiid cibaado kastoo qur'aanka ku sugan bimacnaa waxaa loo jeeda lays amrayo waa tawxiidka weeye haddii laakiin lagu fasiro wacbudu allah in laga tilmaamayo allah ateeca walaa tushriku bihi shay-an waxay noqonaysaa ta'siis macno cusub in la sheegaayo saasay noqonaysaa waana soo aroortay mawaadicin loo isticmaalay yacni marka cibaadada inta la sheegay tawxiid in laga tilmaamayo ila cibaadadii waxay noqon kartaa cibaado shirki ku dheehan yahay iyo cibaado shirki ka maran oo tawxiid ah mid walba waa u dhici kartaa min xayu hiya marka laga eego cibaado ay tahay laakiin cibaadada maluubadii waa maxay waa cibaado tawxiiduna cibaadada la dalbaya la rabaa ee laysamraya saas aawadee xadiiskii mucaad muxuu sheegay yaa mucaadu inaka ta'tii qowma ahla kitaabin falyakun awala ma tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa fii riwaayati falyakun awala ma tadcuuhum ila an yuwaxidu allah saddex riwaayo oo saxiixa ku mucaadow dad ahlu kitaabaad u tegaysaa markuu nebigu yeman u diraayey waa la dardaarmay ha noqoto waxa ugu horraysaad ugu yeedhaa shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulu ullah riwaayada kale maxaa ku soo arooray ha noqoto waxa ugu horraysaad ugu yeedhaa cibaadat ullah cibaadada ilaahay riwaayada kale saxiixuna waxay sheegaysaa falyakun awala maa tadcuuhum ila an yuwaxidu allah ha noqoto waxa ugu horraysaad ugu yeedhaa inay ilaahay keliyeeyaan saddexa riwaayo waa isfasirayaan ilaa an yuwaxidullah waxay la macno tahay shahaadatu an laa ilaaha illa allah cibaadatullah waxay la macno tahay yacni markaa ilaa an yuwaxid allah bilcibaada cibaadada inay ku keliyeeyaan oo keligii caabudaan wacbudu allaha walaa tushriku bihi shaya wa bilwaalidayni ixsaana marka shirkiga kiisa yar iyo kiisa weynba walaa tushriku bihi shayan waa diidaysa shaynaba in allah la wadaajiyo wuxuu allah la gaarka yahay lama ogola in waa la reebay hadduu dhagax yahay iyo hadduu geed yahay iyo hadduu jinni yahay iyo hadduu insi yahay iyo hadduu malak yahay iyo hadduu nebi yahay iyo hadduu weli yahay ya shay ashyaada ka mida ayankan in allah lala wadaajiyo oo xaqii cibaadada lala siiyo allah raalli kama aha mana doonaayo farqina ma kala laha waxa allah lala wadaajiye cibaadada lala siiyey inuu malak yahay iyo inuu nebi yahay iyo inuu weli yahay iyo inuu insi yahay iyo inuu jinni yahay iyo inuu dhagax yahay iyo inuu geed yahay iyo inuu sanam yahay wax farqiya ma kala leh ay shay oo lala wadaajiyo oo cibaadadii allah lala siiyaa waxay noqonaysaa kufri akbar walaa ya'murakum an tattakhiduu almalaa'ikata waannabiyiina arbaaba aya'murukum bilkufri bacda id antum muslimuun addamarta waxaa aayadda nasan laynoogu sheegayaa haddii malaa'igta iyo nebiyada rabbiya laga dhigto inay kufri noqonayso walaa ya'murakum iyo walaa ya'murukum waa laba qiraa'o sabci ah waa inagii soo marray walaa ya'murakum marka la yidhahdo aayadda horey ku cadfan tahay marka kalena walaa ya'murukum qiraa'ada kale waxay noqonaysaa allah idin amri maayo an tatakhidu almalaa'ikata waannabiyiina arbaaba inaad malaa'igtiiyo nebiyada rabbiga ka dhigataan ayamurukum bilkufri ma gaallimuu idin amrayaa bacda id antum muslimuun idan malaa'igtiiyo nebiyada in la caabudaa oo cibaadada wax ka mida la siiyaa inay kufri tahay ayaa laga qaadanaya inay kufri taha laga qaadanaya ma kana libasharin an yu'tiyahu allahu alkitaaba walxukma walnubuwata uma yaquula linnaasi kunuu cibaada lii min duuni illah uma yaquula bay ku cadfantahay markay nasibisan tahay marka cibaadada waa in allah loo keliyeeya walaa tushriku bihi shay-an shirkulasarkiina hataa waa nafyinaysaa oo in cibaadada riya lagula yimaado iyo sifada cibaadada makhluuqaadka la isku tuso ya ama sumco lala yimaado oo dadkii waxa weeye markaa la ismaqashiiyo si manzile iyo martabo agtooda loogu yeesho si manzile iyo martabo agtooda loogu yeesho ta noocaasa dadka waa inaad martabo ka raadiyo ya laakiin dadka agtooda inaad darajo iyo martaba inaad ku yeelato ka raadiso oo aad marka waxa weeye camalka wanaagsan ee ilaahay dartii aad u samaynayso aad markaa sii qurxiso si ay kugu ammaanaan ya ama qur'aanka markaysa markaa waxaan yani markaa si lagugu ammaano ama cilmiga lagugu ammaano ama cilmiga markaysaga aad sheegto markaysaga si marka lagu yidhahdo wax u yaqaanaa adoo taa ku raadinaya ku doonaya ama cibaadadii aad sii markaa qurxiso oo sunnayaal aanaad samayn lahayn aad la timaaddo si waxa weeye markaa lagugu ammaano ama wax wanaagsan aad samaysay aad dadka uga warranto si ay kugu ammaanaan aad saasaan sameeyey oo saasaan sameeyey oo saasaan sameeyey liyamdaxuuk si ay kugu ammaanaan oo martabo agtooda aad ugu yeesho yeelato waxay noqonaysaa riyaag iyo sumcadii bay noqonaysaa alriyaa wasumca ayay noqonaysa marka ta noocaasa waa in aad laysaga jaraa oo layska ilaaliya shirkul asqarku dadka saalixiinta waxyaalaha looga baqo ee loogu cabsida badan yuu ka mid yahay waayo nebigu muxuu ku yidhi saxaabada nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada wuxuu ku yidhi akhwafu maa akhaafu calaykum ashirku alasqar marka culammadu waxay yidhaahdeen xadiiskaa waxay ka istimbaadeen waxa saalixiinta looga baqo waxa loogu cabsi badan yahay riyaaga akhwafu maa akhaafu calaykum yuu la khitaabayaa nebigu wuxuu la khitaabayaa saxaabadu saxaabadu hum lfudalaa ya waa dadkii fadliga badnaa ee ummaddan ugu khayrka badnaa khayru nnaasi qarnii khayru ummati qarnii ya khayrukum qarnii ummadda waxa ugu khayr badan waxa idinku khayr badan dadka waxa ugu khayr badan yani qarnigaygaa nebigu yidhi alayhi salaatu wasalaam saxaabadiibu nebigu uhi akhwafu maa akhaafu calaykum ashirk اlasqar ya waxaan idinka baqayo taasaan idinku cabsi badan marka akhwafu maa yukhaafu cala asaalixiin inuu yahay shirkulasqarka ayaa laga qaadanaya ama innaga akbarkii baabaa laynooga baqaya innaga akbarkii baabaa laynooga baqaya laakiin saxaabada asqarkaa looga baqaya asqarka ayaa looga baqaya marka waa in aad la ysaga jaraa dadka manzilo iyo martabo agtooda waa inaad ka raadin aad ka duulin maxaad martabo uga raadinaysa maxay kuu tarayaan maxay kaa anfacayaan wax waxay ku tarayaan ma jiro ya xagga allah iska dhis xagga dadka ha iska dhisin xagga allah iska dhiso xagga dadka ha iska dhisin ammaantoodu waxay ku taraysaa ma jirto wallahu muliika fadlun faxmadanhu famaa ladaa hayrihi nafcun walaa daraaru ya shawaahidda markaysaa naxwahay ka mid tahay mallaahu muulika fadlun faxmadanhu famaa ladaa hayrihi nafcun walaa daraaru <clears throat> wa bilwaalidayni labada waalidna u samafala samafalis yacni oraah iyo ficil mid walba u samafala ixtiraamka tawaaduca isudhuldhigga u dhibirsanaanta yacni u debcinta ixsaanka loo samaynaayo yacni markaa tawaaduca loo tawaaducayo laysu dhuldhigaayo ya daacada la ateecayo wixii macsi aan ahayn lagu ateecayo haddii waalidku wax ku amro waxaasina aanu dembi ahayn inaad ateecdaa waajibaa waxay soo gelaysaa ixsaankiisi iyo samafalkiisi bay soo gelaysaa yani waayo xaq weyn bay kugu leeyihin marka xaqa allah la sheego xaqa labada waalid baa lagu xigsiiya ama xaqa nebigu wuxuu taabicu yahay xaqa ilaahay ayuu taabicu yahay marka xaq allah la sheegay wa bilwaalidayn ixsaanan baa lagu xigsiiyey waqadaa rabuka an laa tacbuduu ila iyaah wa bilwaalidayn ixsaana ya an ishkur lii waliwaalidayk yani xaqa xaq ullah iyo xaqu lwaalidayn saasaa la isugu in inxaqullah marka laga tago oo la dayaco iyo in xaqa waalidka lagu tacadiyo xaqa waalideynka lagu tacadiyo iyaguna saasay isugu lamaan yihiin xagga markaysagaa dembinimada marka la eego alaa unabi'ukum biakbar alkabaa'ir qulnaa balaa yaa rasuula allah qaala alshraaku biاllaah wa cuquuqu lwaalidayn allah in laga gaaloobo markii la sheegay dembiyada marka ugu weynaanshaha badan ya waxaa lagu xijiyey wa cuquuqu lwaalidayn iyo labada waalid in waalidinkaar lagu noqdo caaqa lagu noqdo marka labadii waalid waa in ixsaan loo sameeyaa ixsaanki waxaa soo gelaya ducada loo ducaynaayo waxaa soo gelaya markaysaa hadalka wanaagsan lagula khitaabayo lagula hadlaayo waxaa soo gelaya gacan ahaan haddaad wax ku dhaanto markaysaga inaad wax siiso haddii markaa faqiir yahay adnaad waxaysato inaad biiliso yacni marka waxa weeye waxaa soo gelaysa daacada aad ateecayso oo wixii macsi aan ahay inaad ku ateecayso kullu daalika soo gelaya ridahaago raalli markaysa labada waalid in la raadiyo waa arrin fiican laakiin waa arrin marka waxaan yani maluub aho la rabo wey haddii labadii waalid loo shukri noqo yani shukrinaqii yani marka allah iyo shukrigii labada waalid baa laysku laray an lii waliwaaliday labada waalid haddii loo shukri naqi waayo laga abaalka daro xaqi ilaahayna lama gudanaayo ya man lam yashkur innaasa lam yashkur illaah waa nebigu yihi calayhi salaau wasalaam kaan dadka u shukrin allahna uma shukriyo ya dadkaad u shukrinaysana waxaa kuugu yani weyn marka rasuulka laga yimaado calayhi salaatu wasalaam yani labada waalid xaqooda makhluuqa markaad eegto ya xaqa labada waalid baa kuugu weyn xaq makhluuq yani markaa kuugu weyn ama xaqa arasuul wuxuu taabicu yahay xaqullah wa bilwaalidayni ixsaana xataa wax kale daay waxay culammadu yidhaahdeen falaa taqul lahumaa uffin waxaa soo gelaya gacanta lagu saydhinayo iyo karooxa iyo yani indhaha lagu taklayo waxaad karaahaysanaysa intuu kuu yidhaahdo ya inaad indhaha ku takasho oo si cadho leh u eegto waxay ka mid tahay dhahay markaysaa yani waalidinkaarnimada ixdaad اnadar ila alwaalidayn waxay ka mid tahay yani waalidinkaarnimaday ka mid tahay wa bidilqurba kuwa qaraabada u saaxiibkaana u samafala waa kuwii xigtada ahaa kuwa qaraabada u saaxiibkii waxay noqon karaan casabadii iyo kayrkoodba maaha qaraabadu markaysaa tolkoo keliya hadday ra'abtiga yihiin hadday bahayooyooyinka yihiin hadday casabada yihiin iyo markaysaa tolka dhammaan qaraabaday soo gelayaan ilaa bahayooyooyinki baa soo gelaya ra'abtigi baa soo gelaya bahayooyinki baa soo gelay siday u soo gelayaan yacni markaa qaraabada kale ee markaa waxaa tolka iyo casabada ah siday u kala dhow yihin u kala xaqnimo badan yihin alaqrab faalaqrab ya alaqrab falaqrab agoonta in loo samafalo agoonta waxa weye ciddii aabbahood ay dhimatay aan markaa waxaa qaangaadhna laa yutma bacda ixtilaam lama agoomoobo qaangaadhnimo dabadeed marka kuwaa yaryar ee sibyaanta ee aabbahood dhintay yacni maadaama marka aabbahood uu dhintay waa in markaa niyada loo kabaa waa in marka waxa weeye marka ixsaan loo sameeya loo samafalaa la caawiyaa yacni waxa weeyaan markaa niyadda marka dhiirigelinta iyo niyadda iyo yani aad loogu dadaalaa madaxa loo salaaxaa yani wixii la tari karo la taraa hadday tala tahay hadday ra'yi tahay hadday marka waxaway gacan tahay yani marka waxaw mid walba masaakiinta kuwa baahan iyagana marka waxa waa in loo samafalaa kuwa qaraabada u saaxiibkaa jaarka dhow ee dhowaanshaha u saaxiibkaa waa in loo samafalaa jaarka fog ama xagga nasab ahaan ama xagga diin ahaan ama xagga guri ahaan mid walba kaa fog isagana waa in loo samafalaa yani jiiraanka waxay culammadu yidhaahdeen xadiisna waaba lagu soo wariyey sanadkiisu markaa dacfi ku sugan yahaye laakiin culammadu waxay yidhaahdaan muqtadaha sida waxaa sheegaya ayay tilmaamaan jiiraanku wuxuu u qaybsamaa saddex qaybood deris saddex xaqle iyo deris laba xaqle iyo deris hal xaqle deriska saddexda xaqli waa maxay waa mid deriskaagoo kuu dhow xagga guriga waa ku dhow waa deris qaraabana waa kula yahay muslimna waa yahay marka xaqii diinta iyo xaqii qaraabada iyo xaqii derisnimada waa jiiraan saddex xaq leh ya qaraabanimadii iyo islaamnimadii iyo derisnimadii iyo jiiraan laba xaq leh yacni waxaa weeye waa deriska waxaanuu yahay waa kula diin laakiin kula nasab ma aha ama waa kula nasabe kula diin ma aha laba xaq buu leeyay iyo deris hal xaq leh yacni kulamo diin ahaa waxa weeyaan waa waa gaal dimmi ah oo muslimiinta ka hoos nool oo la nool qaraabana kulama aha laakiin deris buu ku leeyahay waa deris hal xaq leh marka jiiraankii waa maraatib waljaari dilqurba waljaari iljunuub siduu kala dhow yihiin bayna derisku u kala xaqnimo badan yihiin oo daar ahaan ay kugu kala dhow yihiin markay sida kale u silmaan waatii nabiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam laba qof oo deriskay ah yacni haddii aan markaa doono inaan wax u hadiyeeyo maraq iyo wax la mida keebaan markaysaa u mudan inaan u yacni markaa horraysiiyo isaga u hadiyeeyo ilaa aqrabihimaa minka baaban ka albaab ahaan ku dhowaanshaha badan baa u xaqnimo badan isaga inaad u hadiyeyso alaqrab falaqrab wasaaxibi biljanbi ooridii waa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiray kii shaqadu ka dhexaysay ee markaysaa rafiiqa shaqada ku ahaydeen yani suxba fi lcamal waxaa kaloo lagu fasiray kii rafiiqa kula ahaa safarka inta mid walba lagu fasira wasaaxibu biljambi waa soo gelayaan intuba ma lagu wada fasiri karaa in la yidhaha min baab tamhiil weeye oo mid walba waa lagu fasira marka mid walba saaxib iljambi waa noqonaya ibnu sabiilku waa ka musaafirka ah marka wuxuu ku qayday shiikhu almunqaici waa kii markaa waxa weeye nafaqadii wax ka go-een oo sahay iyo waxuma wato marka qaydka culamada qaar baa maray ibnu sabiil waa itlaaqan tahay aayaadka siday ugu timi culammada qaarkoodna itlaaqay mareen oo waxay dhahan musaafir kastaa xaq waa leeyahay walow xaqu diyaafaba ha noqdeen ya yacni waxay noqonaysaa munqatica keliya kuma gaarahe musaafirnimada daraaddeed baa lagu ikraamayaa haddii munqaticnimo u raacdo in nafaqadii ka go'day oo uu markaysaga uu yahay nin dee waxa weeye ansahay iyo waxba wadan baay kala timi marka ibnu samiilnimada in lagu caawinayo oo lagu markaa loogu ixsaan samaynaayo ya ayaa daahirka aayaddu marka ay tahay culamada qaarna ay mareen oo yidhahdeen saasa waa yahay wamaa malakat aymaanukum waa addoommihii midigyaalkiinu hanatay culamada qaarna waxay dooneen inay camimaan oo yidhaahdaan markaysaga kuwa kalena waa soo gelayaan laakiin lafdiga inay soo gelayaan waxaa ka fiican in markaysa waxaa la yidhaahdo yacni ictibaar kale loo ilxaaqinayo wa ilaa marka qur-aanka la itlaaqo maa malakat aymaanukum dee addoommahay ku dhacdaan addoommaha ayay ku dhacdaan laakiin ictibaarka maadaama halkan xuquuqdoo dhan lagu sheegaayo xoolihii marka waxa weeye mayeedhaankiina dee iyo rakuubadii sida fardihii iyo mayeedhaankiiba ay midigku hanatay yacni markaa taas yada ah iyadana in loo ixsaan sameeyo culamada qaar baa ilxaaqiyey ayadda waxaa lagu khatimay in allaha laa yuxibu man kaana mukhtaalan fakhuura waxaa markaa ah, khatimaadda lagu khatimay ay tilmaamaysaa in la layska ilaaliyo faanka iyo kibirka mid walba oo isqaadqaadka iyo kibirku inuu markaa xun yahay faankuna xun yahay ilaahayna aanu jeclayn ciddii marka eh, isqaadqaada iyo cidda markaa faantaba oo fakrigu waa madmuum ikhtiyaalkuna waa madmuum wakhtigaa dhacay halkaasaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk